asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka raadiyo kulmiya magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo arbaca ah kow iyo tobanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiye qodobada ugu waaweyn aanu ku eegi doono waxaa ka mid noqon doonaa saaxiibyaal warar ku saabsan xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya musharaxiinta oo walaac ka muujinaya arrimaha ku saabsan amniga goobta shirka lagu qabanayo ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa kaloo barnaamijkeena qeyb ka noqon doona saaxiibyaal eelada marxuume shalay lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo askar ka tirsan ciidanka dowladda uu dilay oo dalbaday in cadaalad ay helaan kadib markii ciidamada booliiska ay ku guuleysteen shakhsiyaadkii ka dambeeyey arrimahaasina gacanta lagu soo dhigay daliilkii ugu dambeeyey ee muqdisho ka dhacay iyo balcad iyo booliiska faahfaahinada ugu dambeeyey ka bixiyeen ayaa sidoo kale idiin soo gudbi xisbiga mucaaradka ee wadani uu hogaamiye cabdiraxmaan ciranah guddoomiyuhu ka yahay ayaa sheegay inay gacmo ku jiraan colaadda ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool qodobadaas aan ku eegi doonaa saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta iyo xubintii kalamaan kusoo dhawaada mar kale qofka wuxuu caylayo sun walaaqday oo cunay nin waabayaa quto وليميقلي wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro weydiistay eebahayy weydiistay eebbahey cadowgiisa nin wuu heshaday gacalkiisana weeraray walaalkii gowracay ismaqal wanaagsan saaxiib yaal barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmey ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaa barnaamijkaad kusoo maqsheen ayaa inoo socda waxaanse ku bilaabayna saaxiib yaal eh, muqdisho iyo balacad siyaabooyin kala duwan ayay dilal ugu dhaceen shalay wax ka yar afar labaatan saacadood dilku ugu horeyn wuxuu dhacay wuxuu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo la sheegay in lagu dilay marxuum ahaa markaasi wada mooto bajaaj xiliga dil ka dhacayna waxaa la sheegay in askariga dilka geysta ay murmeen haddaba sidoo kale waxaa isla degmada xamarweyne ee ah, gobolka banaadir ka dhacay dil kale oo loo geystay qof shacab ah oo markaasi eh, xilliga la dilayna uu ku sugnaa meel yar ama sandaqad ah uu lahaa waxaana la sheegay in uu dilkiisa ka dambeeyey eh, askari markaasi kamid ah ilaalada canshuuraha haddaba ciidamada booliiska ayay u suura gashay in labada ciidan ee falalka dilka geystay gacanta lagu soo dhigo islamarkaana la horkeeno saxaafadda hafeenka booliiska ayaa ka warbixiyey shakhsiyaadkaasi dilka loodilka geystay hase yeeshee dhinaca kale markii aan eegno ballacad dilkii ka dhacay ehelada marxuumkii la dilay oo kay in la hadlay waxa ay sheegeen in ay dareemayaan cabsi iyo walwal oo soo wajahday islamarkaana hanjabaado kala duwan kaga imaanaya dadkii dalka geystay waa sida hadalku dhigeen ay ilaa haatanba xaaladdu ay ku sugan tahay mid cabsi ah haddaba mid ka mid ah egelka oo la hadlay idaacadda ayaa faahfaahin ka bixiyey siday wax u dhaceen iyo waxa ay sheegeen cadaalad darro in aysan aqbaleyn oo ay doonayaan oo keliya in cadaalad ay helaan wiilkan eh, meesha controolka garsdil eh, meel la yiraa oo gudoomiyaha controol u yaalo oo mooto bajaaj caadiga wadayey asoo meesha soo maraayo ay joojiyeen laba iskariya horkuu raacaysaa layii labadii iskariya la saaray labadii iskari midaan ahayn oo horay joogaya xabad kusoo riday ciidamadu muu ka mid ahaa askariga ah, rasaas kusoo riday ah, meeshuu ka tirsana meeshuu ka tirsana ma heshan sababta marka keentay in rasaas lagu furo ninkaan ah, laba iskariya gadaal u saareen isagana mootado wada ninkaan asaara lahay mootidiisa xabad kula ahaa lagu soo riday waa ku dhacday markau ninkaan ku dhiftay labadi kale oo odayaal ka saareed waa soo degatay hadday soo degatay iskarti kaleo ninka la jirtana waa goobjoogay heeday wax qabashaa laguma samayn kafnima kuu diran orda ninka ninka soo ku orday ciidamanka hadda aa daba kaceen meesha kooraha shashaha laga soo qabta wiilka dilka loo geystay ee geeriyooday marxuumka ah halkuu ka yimi markii hore wuxuu ka yimid soo horeeya ah, inuu dugsiga hilweyne meel waxay ka sukayso nabarsadan la yidhaahdo gurugkiisaa ku yaallo ow kusoo hoyday ninka meeshaasoo kasoo baxay goorsheegtadu imise ay ahayd markuu dilka dhacay eh, adiga abaaraha abaaraha waxuu ahaay adiga saddex saac meelahaas haye adiga laba saac saddex saac meelahaas ilaa hal saac toonahaas waay adiga maahana ma ahayn eh, afar sac ma gaarsan saddex sac ma gaarsanin hataa laba saac laba saac mar hal saac meelahaas u dilka dhaca meesha ka dhaca sidee idinku soo gaartay dilka marxuumka anaga waxay nagu soo gaartay taleefanaa nagu wiil wiilka idinla dhashaa jidka yaala abeenana layidhi waa soo kala ordnay meesha uma dheerayn waana imaadna warar qaarkood ayaa jira oo soo baxaya oo sheegaya inay murmeen ninka hubaysan ee dilka geystay iyo marxuumka geeriyooday marka wararkaas waxaa leedahay waa been abuur wax kama jiraan weyaan ciidama la saaraay wax been abuur horta waxay soo badihaysa male ninkaas waa dhintaay allah u naxariisto eh, aniga wax been abuur ku badi maayo lacag isii shan kunoo shilin soomaaliya u dhinta ninkaas eh, dadlaha waa arkay laakiin aniga waxa moortada saarnay kamid ma eh, dhinacaygana u gadama ninka aniga ila dhashay u gadamaayo laakiin inay ciidamada dileen cadayha oo meesha joogta oo nin kamida dilay ciidamadana ay wax qabasha oo ka dawlad ahaan ah aynoo nin ayna waalkay asoo meesha yaallo si nabadgelyo cada baxa meesha asagoo kiis iyo wadatukadiis wato qabtaan la rabayne ma ay eh, qaban kubi kaloo ka dambeeyane eh, ma qaban si caadi ah loo fasaxay xabad kale laguma sii askar waxaa lagu yaqaanaa inay qabtaan wixii dilbilaa ee gacanku dhiiglaa ee wax dilo ee eh, dad amba xoolo ama naf maal iyo naf dilo eemarkas controlka waa control dawliya wax ku sameeya meesha eh, in la qabto alasiiqana mogta wax qabashaa laguma samayn meesha ka cararalhogtiis iyo tuutuyisho iyaa dhahay marka ka carar meesha eh, ciidamada la shaqeeya meesha la shaqeeya sidee ku ogaateen xogtaas idinku waxaan ku ogaanay ninkaan isagoo hubaysan ee eh, kama bixi karin controolka daacxabad lahan habadda lagu dilay ninkaan habada ahayna meesha kama dhicin marka labadaas keliya ee mootada la saarnaa wax dhadhaqaaqa ma samayn oo ay kusoo qabanayaan ninka dilka geysta ma samayn labadaas iskeri ma samayn iskafto kale meesha reediga ku ahaaday ee labada difaaco kala joogtay na wax oo dadaal ah ay ninkaas ku qabaayaan ma samayn hal baalota antinagamadaba ridin waa midda aan la fajaxno taas horta askartan labada ah ee mootada soo raacay ma wuxuu ahaa arrin raalli asaga uu ka ahaa mise waxayd awood sheegasho xogtaad haysaan eh, eh, eh, laba iskartaan asaa horaa kuu raacaynaa iyo iyo iyo iskasoo raacaya baatada faaruq waaye lee aheed mahe maadaama uuna oh, dad nin nin oo mooto kaligeed ku socdo niman hubaysan qasab kuma kuma raacin oo oh, oh, horay iyo handadaad iyo dhibba meesha difaaca sokeeye aheed meeshu ka raacay difaaca sokeeye ayay nabadgelyo si nabadgelyaha uga gudbay halka xageeya waayo dhibaatada meesha lagu gaarsiiyey iskartaana waa saareen marka waxaa la rabaa ka maamul ahaan inay qabtaan ninka falkaas ku kor geystay ayagoo dariis dawladeed gashan oo iskara inay ninka oo ninkii darawalahay oo ku waday mootada ku waday inuu ku dul baxsado ma ahayn kubi kale oo kasii dambeeyo difaaca dambeyo joogay inay qabtaan lama sii rabino haddee hafakada laguma yaabo nin ku dhiigla hafakada laguma yaabo wax dadaala ee xabad laga daba riday ama lamuujiyo dadaal meeshaas ma ka muuqato booliska soomaaliya waxay ku sheegeen ninka dilka geystay inuu ahaa shaqsi aanan ciidamada rasmi kaga tirsanayn oo ahaa qof hubaysan idinku ma haysaan xog intaas ka baxsan oo aad ku sheegaysaan inuu ka mid ahaa ciidamadii askarta ahayd oo dowladda ka tirsan oo goobta ku sugnaa ciidamada waa la ogyahay ninkan inuu ka tirsanaayo meesha ciidamada meesha ka tirsan a laba nuuca qaar waxaa waaye ciidan maleeshiya in adeeru kaala qoraga ii qabo meeshaan wax ka qaado meeja ka qaado ee iyo ciidan sharciga eh, ama milatariga ama booliisa ay eh, kala yihiin moogta dhammaantu taala waxay isgu yimaadeen owlaamarka degmada ah, meesha kii oo um, eh, nabar dawladeed leh iyo kii oo maleeshiyahaan koraba loogu diibaba markama yeesheen marka asaga dhinacu ka tirsanaa ninkaan ninkaan waa ka tirsanay ciidamada meesha joogta oo maleeshiya u ahaaye iyo ahaayeba ciidan sharciga ahaayeba marka hore tuubtoo gashaa tuubta tuubta shacab looma geliyo mogta dilka markuu dhaca kadib maxaa xigay dilka markuu dhaca kadacdi beledku eh, dhammaan soo mudaaharaday wadadaa la gooyey ninka ninka meydkiisii iyo eh, kontaroolka eh, difaaca waxa layeelay waxaas waa lagu mudaaharaaday kaasi waxaa mid kamid ah helada marxuumkii shalay lagu dilay degmada barcad ee gobolka shabeellaha dhexoo idaacadda kulmiye la hadlayay kana hadlayay sidii wax u dhaceen iyo waxa ay dalbanayaan barnaamijka falanqeynta aad weli dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya ad nagala socotaan bal markaan haddii aan eegno gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay in gacmashii ay ku jiraan colaada ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool asigoo socdaalo kala duwan ku maraya qaar kamid a ah gobolada bari ee somalilan uu kula hadlayay taageerayaashiisa si ay codka eh, ay u dhiibtaan kaarka isdiiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka halkaasi ka dhacya waxa uu sheegay in arrimahan loogu baahan yahay muuse bihi cabdi in uu markaas ka shaqeeyo sidii dadka somalilan ay u heli lahayn gaaraan dadka lascaanood nabad iyo amni xilka ammaanka shacbiga sool iyo magaalada laascaanood wuxuu saaran yahay xukuumadda somalilan sida uu u saaran yahay ammaanka hargeysa iyo burco iyo erigaabo iyo berbera iyo bowrame gacmaha waxaan uga digaynaa inay kala baxaan faraha arrinta lascaanood shacbiga sool waxay ka mid yihiin shacbiga somalilan laascaanood waa somalilan xallinta dhibaatada iyo dhibka ka dhacay wuxuu u yaallaa somalilan dadka aan waxba ku korinaynin xallinta dhibaatada iyo murugada shacbiga laascaanood waxaannu leenahay faraha ka qaada waxaannu soo soo jeedinaynaa arrintaa guddi midaysan oo shacbiga sool iyo culimmadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqanka somalilanba laysugu tago arrintaana waa in la dhegaystaa magaalada laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa shacbiga somalilan wuxuu barbar taagan yahay shacbiga laascaanood weli barnaamijkaad degeysanaysaan saaxiib yaal ase markaan warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas ayaan isa sugaana haatan ah, nagu soo dhawaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay yaa hirshabeella iyo koonfur galbeeda ya sajubballaana iyo galmuduuga buntland gaarbay isku taagtay buntland bay isku taagtee ma ogtihiiney rag oo dhamme walwalow waa la goostaye la goostaye gobolkii ow jooge waa la goostaye horaa waxaa loo yidhi ninkii gooni u goosto oo gacalkiisna ka guuro usaa garab la'aan ku dhacaayo war cilmibaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in puntland ay deni kadib sii jiri doonto aryaadhaha barofesor kabiir ah oo arrimaha caalamka ku xeeldheeraa ah waxa uu yidhi si kastoy lama dowladood u yihiin kanada iyo maraykanku haddana waa qaaradda amerika war cilmi baaris muddo hal qarniya la samaynaya waxaa lagu ogaaday in cusbada iyo sankortu ay iskumida jawaab yihiin laakiinse dhadhankay ku kala duwan yihiin warwarlaweynay heedhaha haddii ay buntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobayee gaari kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ila gudboon tahay midnimo inaan goleeya wargabooso waa arrin fiican muuse ma kula qabaa war midnimo muuse oggolaaday dani inuu diidaa maanta say tahay warallaa u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi gobonnimadu waa libin ku tixan geedi nololeed marka uu gabaabsado xilliga laga gu'weynaaday ayuunbaa ah. nin ninkii gudan karaa dhan ugu guura war goosasho dadka ma kala qabatee dani maa la afgarta waa laogyaha wuxuu goobaye horaa waxaa loo yidhi daweel la'aan xaasha maduusho duruur la'aan roob ma yimaado suul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniya ah, aan maqli jira war warkalamaanay dalka dalka guushiisu waa deni daali maaye wuu bedeli masaanay ku dambaysay war madaxweyne hadduu noqon lahaa deni dalku ma kala go'een waana hagaagi lahaa marka ciddii u diidaa qalad kale war brofesor axmed ismaaciil samatar baa hadda hor madaxweynaha soomaaliyuu u tartamay kadib markuu wareeggii koowaad ka gudbi waayo toddoba cod helayna ayroboorka hargeysuu ka degay markaasuu ciidda dhunkado midnimadu weliguu ololaynayo ka soo hor jeestay goonisuutaagga somalilanna aqbalay dalkaygii saxda ahaana haddaan imid buu yidhi abbawtan oo kale warnimayow raysul wasaaraha waddanka waa xamse cabdiaare eega kaylada kale yeedhyeedhina maxay tahay war bishaarow bilaash baad eega eega u guraysaaye horaa waxaa loo yidhi nin xaaskaaga raba gabadhaada kuma qanco armadeeyo waa rabaa roobaa lagu waaye war buntland waxay odhan jirtay hooyadii federaalka nahaye ma carruurtii ba ku caasiyowday mise hooyada ilmaheedii nacday war hadda hooyadii federaalka waxay u sharaxan tahay kaalintii labaad ee goosashada war hooyadii federaalka haddii fiinaal ka saati aabbihii federaalka meeli ku suga hayte hayamadeeyo xaggana ma ka bilaabatay war waalid iyo wiil hadday isqabtaan wiilkaa gardaran aga wargo warkaa ma iska hubisid war horta shirka koonfur galbeed axmed magooniisutaag baa isagana looga hadlayaa buda waryaaq tolkayoona kowaga walka dhex jiree goradaanuun war buntland somalilan wax badan bay ka koobiyeysay waxayse ugu darnayd markay goosashadii ka koobiyeysay kaabartaa kaabadii ama la dhihino wararta anugu waxaan la yaabay maamul goboleed inuu yidhaahdo waa go'ay xildhibaanadii iyo wasiiradii matalayana ay iska joogaan oo weliba aysan juu ka dhihin bal ayagu yay matelaan war wasiirradiiyo xildhibaanada somalilan bay la mid noqonayaan aaga oo iyagana ma muqdisho lagu dooran warilaaha u naxariista gaariyo wuxuu hore u yidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin warallaa u naxariista xadraawiba wuxuu hore u yidhi wax diidda markay jirtaa wax doonkuna meelmar yah aryadhaha anigana allaha ii naxariistay waxaan idhi goordambe ninka guurayow ma goobtay horta geedqaabow goordambe ninka guurayow ma goobtay horta geedqaabow war kalamaaney barfusar caamir wuxuu yidhi dad badan ayaa go'aanka puntland u fasirtay ismuujin iyo inay wax ku jukaysanayso inay rabto in la tuugtuugo si ay u dareento inay muhiim tahay dad kale ayaa u arko qaran soomaaliya ma jiro hadduuna madaxweyne ama ra'iisul wasaare ka ahayn qof puntland ka soo jeedo kuwo kale ayaa u arka dhaqaale iyo xuquuq dheeri ah oo aynan lahayn soomaalida kale hanala siiyo qaar kale ayaa u arka culays siyaasadeed madaxda puntland ka haysto gudaha puntland ayay shacabka puntland uga sii jeedinaysaa xaaladda dhabta ah iyada oo meel kale farta ugu fiiqaysa war dad kale waxay qabaan go'aanka puntland iyo muddo kororsiga maamul goboleedyada intuba inay aqabad ku yihiin dagaalka al-shabaab lagula jiro war haddii layga maqlaayo hal kalmahan odhan lahaye hooyadaa federaalka ha la soo maslaxeeyo dadku waa isku hawle aga wargooyin kursiga xamse cabdiar cidna lagu maslaxayn maayo war abwaanguuraba wuxuu yidhi goosashada warkeedii bati iyo gooni baa noqonta cidda ay gubayso ma garan loogu goodinayo intaa waxaa kaloo hore loo yidhi ismahuurtaan heshiisehayn kala heertaa kahaybadroon ismahuurtaan heshiisehayn kala heertaa kahaybadroon war cabdulow soomaalida kalagoyina horaa waxaa loo yidhi haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarli wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo warwar ma haysida dani puntland ma hagran wuxuuna yidhi waxaan xoogga saaraynaa arrimaha gudaha puntland war muuse bixiyo siciidani la teliyey wuxuu yidhi hawliga dhammaata ku dhalatay caawe dhuxushaan ku joogiyo dhamacdii dareente dheel dhelma joogteen dhabo fiirso dhabo fiirso weliga kalamaane idinka buntlanday ku haysiine xamarweyn wax ka dhacay ma ogtiin idinka war ma goonistaag baa xamarweyne lagaga dhawaaqay war goonistaaggiinna maaha xamarweyne waxaa ka dhacay fal xanuun badan nin dan yarahoo gaari gacan korkiisa wax ku gadayey ayaa askari minishii biyaa wuxuu u dilay laba kun oo shilin darteed waxaa yaab leh saddex kunas dhiibi amakun mucasiri hadhoowaan dhiibaa maxaa loo dilaa aryadhaha dadkan haddii shabaabna dila minashiibiyana dilayso waa u dhammaatee wax khayr qaba allaha keeno war cabdulla waxaa kaloo maanta degmada balcad ka dhacay askari isbaara joogay baa darawal mooto bajaaj ku dilay sababtana waxaa lagu sheegay lacag baaday ku murmeen maalmo dhoweydna waadu weydanoo waa tii darawal caasi wata toban kun darteed loo dilay hase yeeshee labadii nineed balcad wax ku dishay labadaba waa la qabtaa la yidhi maxkamadaana laga rabaa inay go'aan degdega ka gaadho gaadho laakiin waxay su'aali ka taagan tahay ninka xamar weyne labada kun darteed ninka ku dilay asaga gacanta ma lagu hayaa war manshibiya oo weyne khaamusa madaxu ah eh. hadda xamar nin walba shan kun jeebka ku soo qaada miya war horaa waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasee la dili waaye war dilaay haddii aan la dilin asagaa wax dilaaya waa inuu dilaa sare noqdaasaa la dili waaye wargooye ninkii wax dilaa xalkiisu waa dil ee qaatiliintii shabaab oo dilka dadka banaystay xaaladoodu xaggay maraysaa war ma jubbaland baad ka soo hadlaysaa war kalemaanay war ma haysiine dowladda jabuuti ee uu hogaamiyey ismaaciil cumar geelle dayax gacmeed ay hawada u dirtay oo waabay dirtayba war goonahin geelle waa kii hadda noo yimid war jabuuti ay horumar iyo nabad iyo caano ku waar miyaa ilaahay u aqbalay war warka hayga dhexgelinine dowladda jabuuti waxay heshiis la gashay koox khabiira ah oo teknolojiyadda qaabilsan oo ka socota hong kong waxayna ka shaqaynayaan sidii muddo shan sano ah jabuuti ay dayaxgacmeed ugu beri lahayd hawada sare waxaana heshiiskaasi shaqadaas ku baxayaa la yidhi lacagdhan hal bilyan oo dollar waxayna sidaas jabuuti ku noqon doontaa la yidhi dowladdii u horraysay ee afrikaan ah ee hawada sare dayaxgacmeed u dirta war daroonis ma noo soo diraan dayaxgacmeed markay dirayaan war adaan war hayne madaxweynaha jabuuti wuxuu yidhi dagaalka al-shabaab waa ka qayb qaadanaynaa aryaanaha samigae cabdullana waxauu yidhi shabaab ow haddii la kala hatiya hal walba geedku hoos jira haddii la kala hatiya hal walba geedku hoos jira waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keesinta ku kulmi doona sidaas nabadgelyo